bismillahi raxmaan iraxiim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa ka n kuna soo dhawaada barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay labaatan iyo saddexda bisha kow iyo tobnaad ee novembar sannadda laba kun qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebbi idmana waxaa kamid noqonaya iska hor imaadyo ciidan ayaa mar kale saaka dib uga bilowday eh, jiidda boqorarkeyne ee gobolka sool isimada maamulka kumeel gaarka ah ee s c oo madaxweyne deni kala hadlay in mar kale garoowe uusan dagaal ka dhicin xaalad nololeed oo ka dhalatay daadadka roobka iyo fatahaadaha webiga jubba oo ku dhiftay magaalada buurdhuube ee gobolka gado maamulka hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyey dooni dad shacab ah iyo raashin siday oo ku qallibantay webiga shabeelle kuuriyada waqooyi oo sheegtay in ciidamo dheeraad ah iyo qalab militari ay geyn doonto xadka ay la wadaagto kuuriyada koofureed iyo tobanaan qof oo isku qoys ah oo lagu dilay khaza iyadoo israa'il ay sii wado duqeymaha cirka qodobadaasi xubnihii joogtada ah ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal dhigalay wax maqal dhin kale aad u socotaan ii dhigalay wax maqal waan idin dhaliilay idin dhaliilay waan idin dhaliilay idin dhaliilay dhegaysa weyde dhegaysa weyde dhin kale aad u socotaan ii dhigalay nin kale aadu sootaan idhigalay wax maqal hoydhaxani haysan dharuqaad isleeyay aabbadhaanka tegayban ku dhawee isleeyay hooyadhaxani haysan dharuqaad isleeyay aabbadhaanka tegayban ku dhawee isleeyay ilma aanan dhalanban dhabta saalislee waan idin dhaliilay dhaliilay waan idin dhaliilay waan idin dhaliilay ballanqaajo qabatan hagarkeen isleeyahay dhallinyarada joogtan wax dhaxsii isleeyahay ballanqaajo qabatan hagarkeen isleeyahay dhallinyarada joogtan wax dhaxsii isleeyahay umad kala dhaqaaqdan dhexdhexaad ileeyay waan idin dhaliilay dhaliilay heystii waan idin dhaliilay oo ku luqeynayay xasan aadan samatar waxa ay daafur ahayd barnaamijka hogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo joogo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaabo nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalaynay ku bilownay iska hor imaad ciidan ayaa mar kale saaka dib uga bilowday jiidda boqorkeyne ee gobolka sool dhawaaqa rasaas xoogan ayaa laga maqlayaa jiidda waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay weerar kusoo qaadeen deegaanka boqorkeyne ciidamada a c c khaatumo oo gacanta ku haya deegaankaas ayay shalay dagaal waxa uu ku dhex iyaga iyo sidoo kale ciidamada somalilan Shalay ayaa la sheegay in weerarka ay soo qaadeen ciidamada Somalilan kuwaas oo soo weeraray Boqortooyin oo ay ku sugan yihiin ciidamada SAC e Khartoum. Dhanka kalena, iyadoo oo toddobaadyadii lasoo dhaafay roobab xoog leh oo ka da'ay deegaanada gobolka shabeellada Dhexe ayaa waxaa go'ay jidadkii magaalooyinkaas geli jiray. Ganacsatada magaalada Jowhar ayaa bilaabay isticmaalka doomaha si raashinka qoto-daruuriga ah loo soo geliyo magaalada xalay webiga shabeelle gaar ahaan magaalada jowhar waxaa ku qallimay doonsiday raashin iyo dad shacab ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareynta musiibooyinka hirshabeelle xildhibaan cumar maxamed cumar oo k n n la hadlay ayaa ka warbixiyey doonta ku qallibantay webiga shabeelle wadadan joori ee camar u dhexayso way burbursan tahay oo hadda waxaa la isticmaalay joori balcad waxaa u badan doomanka oo ilaa iyo zoona balcad ee qaarna waxay ka keenaan moos qaarna eh, waxay kasoo qaadaan bagaash oo tuulada muki dheera baabuurta kusoo oo meesha ayaa laga soo qaadaa badanaa raashinka joor yimaada marka dooman ka shaqeeya waa kuwa isugu mara degmooyinka joor iyo balcad doon ka mid ah doomankii ka shaqaynaya webiga oo u sii jeeday dhankan koonfureed ee eh, ka baxay magaalada johor oo ay saarnaayeen dad tiro badan iyo alaabtooda ayaa khalibantay eh, taasoo sabab u ahayd doonta oo badan saarnaay oo haddana buundada hoosteeda la rabay in la marsiiyo doonta markii buundada hoosteeda la marsiinayay meeshii oo cariiri ayaa dadkii lagu yiri gabada dadkii markii ay gabanayeen au nin bir qabsaday kadibna doontii hal dhinac ayay dadkii isugu bateen saas ayay doontii ku gadoontay alxamdulilah wax hadda dhimasha soo sheegin dadkii intooda badan waa laga badbaadiye oo dhalinyar badan oo meesha xaadir ku heedaa dadaal badan muujiyey oo dadkii kasoo saari doonta anigu waan arkay balse dadka ma weydiin laakiin waxay ila tahay doon ka timid dhankaas balcad inay tahay oo waxaa saarnaay eh, safar tiro badan iyo eh, caag badan oo jirgaaban ayaa laga soo bixiyey oo doonta saarnaay doontaasna waxa qalibay waxay ahayd dadkii oo nafka jiri inay ayada qabsadaan waadna dareemi kartaa doonan oo way ku dhex jirta haddii dhinacyada laga qabto inay ayadan sii rogmaysa saas darteed ayay taasna ku rogantay waa doontii labaad oo ayada meesha ku xirnayd oo eh, sokorta iyo saliidda ay saarnayd waxna webigay raaceen waxna waa lasoo bixiyey laakiin sokorta xaba tari bayso eh, sokorta meesha laga soo saaro waxay ahayn sokor aad iyo aad u qoyday oo aan waxba taraynin laakiin xoogo jirgaamin saliid oo laga soo badbaadiyay ayaa jiro laakiin saas ay tahay haddana eh, dadka waxay ku aboon tahay inay doomanka markay wadaayeen ay si taxadir leh u wadaan si aysan biyaha u garaacin eh, eh, gowga webiga doonleydana ayaga waxaan dhihi lahayn ayagana inay rarka ka yareeyaan gobolka Gadoh waxaa laga soo warinayaa xaaladda bini'aadantinimo iyada oo dadka ku nool magaalada Buurdhoobo oo ku fatahay webiga jubba ay wajahayaan xaalad nololeed. Siyaad Faarax Warsame oo kamid ah dadka deegaanka ayaa goordha waryaheena Farxaan uga waramay xaaladda magaalada Buurdhoobo. Eh, si guud fatahada eh, El Niino eh, gobolka Gadow aad bay u saameysay hadii aan si guud u dulmaro degmooyinka ay fatahaaddu aada u saameyso waxaa ka a ah <clears throat> degmada dolow degmada luuq baar dheere iyo ceelwaaq degmooyinka aad bay u kala xajmi weynaayeen oo sida ay saameynta u yeelatay ama ay maxaan ku rahdaye uu u saameeyey fataxaadu aad bay u kala wacnaayeen haddii aan dolow ku bilaabo dolow waxay u saameysay si aan caadi ahayn isku socodkii iyo maxaan ku rahdaye iyo isku gooshitaankii labada degme ee dolow iyo dolow ethoobia ayaa aada u go-ay Eh, sidoo kale luuq galhane <clears throat> ayadu waxay ku taallaa hubiga eh, ayaa aada ugu wareer ugu hareereysan ah, iyadana saameyn aan caadi ahayn ayuu u geystay oo buundadii iyo isku socodkii magaalada way kala go-een buundada weliba aad baa waxaa loo rajeynaya ina inay dhaawac badan uu gaaray ayadu maysan dumin laakiin eh, dhaawacyo badan ayaa ka muuqda sidoo kale degmadan hadda aniga aan joogo oo degmada buur dhuuba ah saameynta ugu badan guud ahaan geyga soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gadow ayada iyo degmada baar dheeraba laba saameyn oo xoogan ayaa gaartayoo eh, <clears throat> waxaa ka go-ay buundooyinkii labadaa degmo sidoo kale waxaan la qabnaa dadku daadadka ku farada badan sidaad ka arkayseen eh, social mediaha eh, degmadani waxay ka kooban tahay ilaa toddoba xaafadood saddex xaafadood oo ka mid a ah biyihii ayaa qariyeen ama xarqiyey afar xaafadood ayaa ka badqabo afartaas xaafadood ayay dadku hadda ay dulsaar isugu yihiin ganacsigii magaalada iyo maxaan ku rahdaa saddex xaafadood oo kamid a waad aragteen dadku biyihii biyihiisi ay udhex socdaan ama biyihii noo noo qariyeen niyahow degmooyinkii ama gobolkii guud ahaan sidoo kale ceelwaaq iyo baar dheere ayaguna saameyntaa way nala qabaan baardheeri annagu waxaan wadaagnaa baan idinkuu sheegay inay buundooyinka naga go-ayn isku socon uusan jirin eelwaqayadu webi uma dhoweyn laakiin waxaa saameeyey daadadkii xooganaa oo roobkii xooganaa ee ilniino magaaladii naftirkoodu ayaguna don ayay ku socdaan marka si guud gobolku saameynta fatahaada elnino sidaa ayay ku dhacda farxaano xaaladda gobolka marka laga soo taga degmada dhoobo waxaa muuqatay in guryihii waaweynaa ee magaalada biyihii ay ka kormareen dadkii xaggey aadeen oo magaaladaasi ku noolaa xaafadaha sidaasi biyaha ay u kormareen barxaanow aada umahadsan tahay dadkaasi sidaan kuu sheegay degmadu xaafado badan ayay ka koobnay degmadu waxaan u baxsanay xaafado oo dhan xag maxay aheeda dhul highland ah ku yaalay oo meel biyuhu aysan gaarayn karin inay biyuhu ay noqdaan maxaan ku dhahdaa fatahaad intii ugu magaciisnayd oo qowmacaad iyo waxaa lala lala beegsaday oo kolete inay noqdaan maahan aan hadda aan laga gaari karin eh, xaafadahaas ayaan isku dul saarannahay oo qoyskiiba waxaa dul saaran shan xaafadood oo magaalada ka mid a ah. xaafadihii marka waxay isku noqdeen isku raran eh, saameyntu waad arkaysay xaafadaha qaar saaad social media ka arkaysay biyihii wayna iliyeen oo aad bay noo saameeyeen iskuulaadkii iskuul maxaan ku rahdaa eh, laba iskuul oo waaweyn ayay biyihii aada u xarqiyeen saddex iskuul aan ku dhehe saddexda iskuulba waa ilmi cilmihii maanta waxaa weeyaan waxbarasho ma lahan isku socodkii iyo dhaqaalihii iyo ganacsigii midna ma jiro magaaladihii faras magaalihii ilaa iyo magaalada meel walba oo laga ganacsanahayana biyihiiba aada u buuxiyey marka niyow xaaladdu aad bay u adag tahay haddii ganacsigii magaalada uu xirmay magaaladii inteeda badanna biyihii ay ka kormareen dadka xaaladooda ka waran dadku xaaladooda rabbi rabbi tawakaltu calallaahi way ku wada nool yihiino haddu dadku mana mana noolo mana dhiman eh, ilaahay bayna talada saarteen eh, ilaahay bayna gargaar ka sugayaan gargaar bin aadamnimo oo kaleetana soo gaarayna ma jirto maamulka degmada ma kala hadasheen dadka inta badan kasoo barakacay xaafadaha degmadaasi oo hadda xaafado iskugu soo haray soo cudurro ma ka dhalan karaan in dadkaasi tirada badan ay hal meel iskugu yimaadaan maamulka waan kala hadalnay maamulkuna way ogyihiin yihiin aad bayna uga hadleen wayna qayla daamiyeen maamulka waa dadaalahayaa annaguna waan la hadalnay cudurro way dilaacayaan aad weliba cudurrada weliba maxaan ku dhahdaa waterbon diseaska la yidhaahdo oo biyaha ka dhasho sidoo kale kanaacadii ayaa aada usoo baxday oo maxaa aheede kanaacadu dadku aada bay cunaysaa marka cuduro badan oo badan oo badan oo maxaa ku aanan aanan dhigi karin aanan dhayalsan karin ayaa ka bilaaban doona sidoo kale masquulihii iyo guryihii iyo wixii allaal wixii magaciisi oo bulaacadaha oo dhan bu waa dumeen marka bulaacadahaasi masquulahaasi naga dumeyna waxay keeni doonaan saan u malaynahayo inay cuduro u ka dhashaan xoola xoolaha baktiga iyo maxay ahayd bisadihii iyo wixii allaal wixii biyihii xaafadihii biyihii arqiyeen wixii ku noolaa noolaha oo dhanna sidoo kale ayagana biyihii baa xarfiyey marka waxaasoo qashin ama waxaasoo maxay ahayd wasaq ah kulley waxa weeyaan waxyaaba badan bay nagu soo doonaan insha allah waanaan waana rabbi baana ka tala saaranaynaa inuu ilaahay noo gargaaro haddii xaaladda sidaan ay kusii socoto maxaa dareemaysaan xaaladda inay si sidaan hadday kusii socoto inay xaaladda kasii adkaan doontaan rajeynaynaa oo maxay ahayd de wax hadda biyihii biyaha hadda saas u socdo aada arkaysida oo hadda nasoo nasoo nasoo saameeyey waa biyo wasaq oo maxaan ku aan la cabi karin waxna lagu karsan karay sidaas si lamida ah waxaa hareer socda marka biyo la-aan xoogan ayaa horsoc yaa hareer socdo oo hadda meel aan biyo ka cabno ma jirto waxaan ku noolayn ama aan hadda aan biyihii isaga ilaalinayna biyihii wasaqdaha biyihii roobka uu noo keenahayo majareerka ha aan ku noolayn majareerkii roobkana ilaa hadda waxaa weeye roobka ilaa taarikh twenty one taarikh twenty two oo maanta taarikh twenty three la maraayo wax roob roobaa nooma dayin biila-aan ba-an ayaa haddana hayso waxaan la malaynana inaan biilaan aan aada u wajihi doono marka xaaladaas waa adag tahay ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa eh, cid allaale cid ay baaqdayga dhegeysan doonto ama aad gaari doono in degmada buurduubo guud ahaan gobolka gado degmooyinkiisoo dhan ay biyuhu saameeyeen gaar ahaanna degmada buurduubo ay ugu sii daran tahay eebombaday go-on tahay dadkii ay nolol adag ay wajahayaan jaaliyadaha hay-adaha caalamiga hay-adaha localka dhammaan dowladda federaalka dowladda state jubbaland dhammaan gargaar ayaan ka sugaynaa insha allah deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka gado dhammaan deegaanadaas waxaa markaasi aafeeyey daadadka roobabka iyo sidoo kale fatahaadaha webiga jubba weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiya noo nagala socotaa qeybihii dhexe barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan markaana iyadoo khilaafka doorashooyinka ee maamulka puntland oo cirka isku sii shareerayo ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in kulanka baarlamaanka puntland ee maanta ay xildhibaano dhowr ah wadaan in ay hakiyaan meelmarinta xeerka doorashooyinka qof iyo codka ah ee ay salka ka riixayaan xukuumadda madaxweyne deni xilli xalay xarunta baarlamaanka puntland horteeda ah ay isugu soo baxeen boqolaal haween ah kuwaasoo codsanayay in mar kale uusan gacan ka hadal ka dhicin magaalada garowe adaa mas-uul ka ah wixii garawa ka dhaca oo inaan nagu ximaankana waana meeshaan u taagannahay iyo ma soo istaagano hadday waddanku wax ka dhacaan waa la qaxayaa hadda intaan meesha fadhinay dad badan baa qaxay ilaahay baan ku dhaartay ma awoodna inaan maanta baxno deegaanada puntland muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa khilaaf iyo muran ka dhashay qabsoomidda doorashada iyadoo oo xukuumadda madaxweyne deni ay qorsheyneyso islamarkaana ay diyaar u tahay inay meel mariso doorasho qof iyo coda halka mucaaradka yiisimada dhaqanka puntland iyana ay rabaan doorashadii xildhibaanada ee lagu soo doortay madaxweynaha haatan talada haya ee saciid deni markana siyaasiga midigta fooga ee caanka ku ah islaam naciibka ayaa lagu wadaa inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo mayal adag kadib markii uu xisbigiisa xorriyadda uu si lama filaan ah ugu guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka guusha weldares ayaa mawjado naxdin leh u diray yurub sidoo kalena holland la kulansiiyey niyajabka siyaasadeed ee ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida Dalal badan ayaa markaasi waxa ay wajahayaan cabsi xoog leh kadib guushii ninkan islaam nacaybka inta badan lagu xagliyo. Dhanka kalena, Soomaalida ku nool magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Kanada ayaa wada dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada si loogu dhiirrigeliyo waxbarashada isla markaana ay uga fogaadaan falalka aan wanaagsanayn. Dadka dadaaladaas wada ayaa markaasi. Waxa ay sheegeen in dhalinyarada inta badan ku nool qurbaha ee Soomaalida ah ay ka shaqeeyaan horumarka noloshooda isla markaana ay waxbarashada xoogga saaraan si ay uga fogaadaan walxaha markaasi nolosha dhaawici kara. Dhinaca kale, Kuuriyada Waqooyi ayaa hakisay heshiiskii militari ee saul waxa ayna dib u soo celisay ciidamadii ku sugnaa xadka. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay ciidamo dheeraad ah iyo qalab milatari geli doonta xadka hay la wadaagto kuuriyada koofureed isla markaana aan lagu xiri doonin heshiis milatari oo wadajir ah kaasoo dhacay laba kun sideed iyo tobankii kadib markii sool ay hakisay qeybo ka mid ah heshiisyada iyadoo jawaab u ah duulista pyongyang ee dayax gacmeedka basaaska ah ee milatariga kuuriyada waqooyi weligeed kuma xiri doonto heshiiska. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay maanta iyada oo soo xiganeysa Wasaaradda Difaaca heshiiska milatariga ee loo dhanyahay yahay ee loo soo gabshiiyay CMA ayaa lagu saxeexay shir-madaxeedkii laba kun u dhexeeyay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Moon Jae, taasoo qayb ka ah isku dayga lagu dhimayo xiisada gacanka iyo in la dhiso kalsoonida labada dal. Seoul ayaa ka baxday qaybo ka mid ah heshiiska Arbacadii kadib markii Pyongyang ay sheegtay in ay si guul leh u bilowday. Waxaan si degdeg ah markaasi u soo celin doonaa dhammaan tallaabooyinkii milatari ee la joojiyay sida uu dhigayo heshiiskii milatariga ee Waqooyi Koonfureed, ayay wasaaraddu ku tiri hadal ay soo saartay wakaaladda wararka kaaladda wararka dhexe ee Kuuriyada ee loo soo gaabshay KCNA waxaan la laaban doonaa tilaabooyinka militari ee aan qaadnay si aan uga hortagno xiisadda militari iyo isku dhacyada dhammaan dhinacyada sida dhulka, badda iyo cirka. Waxaan angayn doonaa gobolka ciidamo aad u awood badan iyo saanad militari oo cusub oo gobolka ah iyada oo la sii marayo khadka militariga ah ayay si raacisay. Kuuriyada Waqooyi waa inay si qaali ah u bixiso mas-uuliyad darrada iyo dandaansiga siyaasadeed iyo kuwa militari ee horseeday xaaladda hadda jirta marxaladda aan la xakameyn karin ayay ku tiri kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed waxaay leedahay cidhifka tiknolojiyadda sidaas darteed waxay awood u yeelan doontaa in ay sameyso ilaalo kasii casrisan midda haatan jirta laakiin sirta militariga ee saul iyo diyaargarowga ah hawlgelinta si dhab ah uma carqaladeyn Heshiiska la'aanteed, Waqooyiga Kuuriyada waxaa laga yaabaa in ay ka yaraato xakameynta hubka ay geyso iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada u dhow DMZ, taasoo kordhin karta khatarta xisaabinta khaldan iyo markaasi sii kobcinta colaadaha gacanka Kuuriya. Warbaahinta dowladda ayaa Arbacadii sheegtay in Kim uu durba awood u yeeshay inuu dib u eego sawiradii uu dib u soo celiyay dayax-gacmeedka saldhigyada ciidamada Mareykanka ah ee jasiiradda Pacific. Kim waxa uu markaasi horumarka guusha leh ee dayax-gacmeedka sahanka ka dhigay mudnaanta barnaamijka casriyeysan ee militariga, isagoo uu ku dooday in qalabkani uu wanaajin doono awoodda Kuuriyada Waqooyi kula socoto dariskeeda iyo la tacaalida hanjabaadaha lagu eedeeyay Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka markabka Million ayaa la diray goor dambe oo habeennimadii Talaadada ah, saacado kadib markii Pyongyang ay wargelisay Japan in ay dooneyso in ay hawada sare u dirto inta u dhaxaysa Novembar labaylabatanka ilaa kowda Diseembar. Duulimaadyada noocaan ah oo kale ah ayaa laga mamnuucay Cunaqabataynta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo loogu talagalay in lagu xakameeyo barnaamijka gantaalada balaastiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ee ku hubeysan waxaana si degdeg ah markaasi u cambaareeyay Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Mareykanka iyo Qaramada Midoobay galabnimadii Arbacada iyadoo oo la wajahayo bilaabista Kuuriyada Koonfureed waxay dib u bilowday howlgallada ilaalinta xuduudaha waqooyi iyadoo oo ay qayb ka mid ah heshiiskii laba kun uu qarka u saaran yahay inuu burburo weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuriyaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal markaana kusoo dhawaada xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada iyo hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada waxaana wada jir idinla socodsiinaya isar maxamed nuur iyo anigoo ifra axmed kaakiya ee soo dhowaada dhegaystayaal maanta ha haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta toddobaadyadii lasoo dhaafay roobab xoog leh ayaa ka da-ayay deegaanada gobolka shabeellada dhexe waxaana go-ay jidadkii magaalooyinkaasi geli jiray gebi ahaanba ganacsatada istarey magaalada jowhar ayaa bilaabay isticmaalka doomaha si raashinka qutul daruuriga ah loo soo geliyo magaalada maadaama wadooyinka magaaladaasi ay xirmeen kadib roobabkii xooganaa ee ka da-ay halkaasi xalay webiga shabeelle gaar ahaan istarey magaalada jowhar waxaa ku qalimay doonsiday raashiin iyo dad shacab ah waa taa ifraaxee dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maarinta iyo musiibooyinka hirshabeelle xildhibaan cumar maxamed cumar oo ka warbixiyey doonta ku qalmintay webiga shabeelle sidoo kale istre waxa uu sheegay wasiirka inay tahay doontii labaad ee qalibintay ayna sabab u tahay doontani qalibintay dadka oo ka batay istaree dhanka kale dadka degan jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa bilaabay inay adeegsadaan dhanka iyo doomaha maadaama wadooyinka ay xireen roobabkii da-ayay biyana ay fadhiyaan wadooyinka oo dhan iyadoo sidoo kalena fatahaada webiga uu saameyn xoogan uu ku yeeshay dadka waa taa istare halkaasi haddaan uga imaano dhanka iyo hadalhaynta markana dhanka iyo qormooyinka waa tahay ifraaxii qormada ugu horreysay dhankayga ayaa waxa ay tahay qiso yar oo xikmad weyn ay ku jirto hadda ka hor nin xikmad badan ayaa waxa uu u yeeray nin kale wuxuuna ku yiri jiidaas aad oo lix saac soco kadibna soo noqo waxaad soo aragto iisoo sheeg ninkii ayaa sida la amray ayuu sameeyey oo dhankii loo diray ayuu aaday wixii ugu horreeyey arko ayaa waxay ahaayeen isagoo maraya afka hore ee waddo u dhexeysa laba buurood ayaa waxa uu ku arkay wax yar oo dhalaalaya oo wadada dhex yaala wixii ayuu ushii u watay ku dhuftay qarax ayaa ka dhacay labadii buurood ayaa isqabsaday islamarkii uu usha ku dhuftay dhinac kale ayuu uga wareegay oo socodkiisii ayuu sii watay dabadeed waxa uu arkay guri qurux badan gurigii ayuu misena waxa uu ku arkay wasaq aad u ureysa kadibna gurigii ayuu albaabkiisa sii xiray socodkiisi ayuu sii watay weli lixdii saac ma dhammaan oo socodkiisi ayuu sii watay dhacdadii saddexaad uu arkay waxay ahayd rati gaajo la soo goostay oo dhex taagan dhul ilaahay subxaana wa tacaala doogii barwaaqo ku manaystay balse uusan cuneynin dooga iyo naqa wuu ka sii socday oo misna wuxuu la kulmay rati kale oo fadhiya oo calooshiisa iyo qeybaha jirkiisa ay iska daldalanayaan dawaco wuu ka sii socday oo misena wuxuu la kulmay rati kale oo fadhiya oo ay calooshiisa iyo qeybaha jirkiisa iska daldalanayaan dawaco dhurwaa iyo dhammaan habar dugaag oo idil balse uusan danka lahayn wuu iska sii socday ugu dambeyntii waxa uu la kulmay gabar qurxon wuu iska sii socday ugu dambeyntii waxa uu la kulmay gabar qurxoon oo gadaal usii ordaysa gabadhii ayuu daba orday way kasii carartay wuuna gaari waayey haddaba wakhtigii ayaa dhammaaday lixdii saac ahaa kolkaas ayuu iska soo laabtay wuxuu u yimid ninkii markii hore diray wuxa uu u sheegay waxyaabihii uu soo arkay oo dhan dabadeed wuxuu ku yiri anaa kuu fasirayay waxaad soo aragtay ee bali dhegayso wixii dhalaalaya ee aad usha ku dhufatay ee qarxay oo labadii buurood inay isqabsadaan sababay waa fidno fidnadu marka hore way hurdaa markii la toosiin dhib weyn ayaa yimaado iyo khasaaro gurigii quruxda badnaa ee wasaqdu ka buuxday aad aragtay waa qof aan dukan ama taaruko salaad waayo qofka tukanaynan korka ayuu ka labisan yahay balse qalbigiisa alle subxaana watacaala kuma xuso oo ma sujuudo ratigii keenta barwaaqada ahaa taagnaa balse qadsanaa waa bakheylka bakheylku xoolihiisa cidna wax kuma siiyo isna kuma baahi baha oo wuu ka qadsan yahay waana arrin dhibkeeda leh ratagii xubnihiisa la iska cunaya ee danta ka laheen waa deeqsiga deeqsigu xoolihiisa dadka oo dhan ayaa cuna dhibna uma arko naftiisana uguma bakhaylo dadkana uguma bakhaylo gabadhii gadaal u cararaysay waa adduunka waayo adduunyo weligaa daba orod gaari mayside qormadan waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gaabiyey magaciisa usad macow tahay markan qormada ugu dambeysa dhankeyga goortii uu qofkaaga sheekeeyay dhibaatadiisa macnaheedu maaha inuu kuu calaacalayo balse macnaheedu waa inuu ku aaminay waxa ugu yara aad u samayn karto waa inaad cid kale uga sheekayn haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof xun waxuu aqligaaga daahsoon kuu horseedi doonaa waxyaabaha kaa dhigay inaad tahay qof xun maalmaha qaar way adag yihiin maalmaha qaarna waa ay wanaagsan yihiin is-xasuusi maalmaha dahabiga ah si aad uga gudubto maalmaha adag ha ka fikirin qofka marka hore wanaagsan ee ka fikir cidda kula joogi doonto ilaa iyo dhammaadka nolosha ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey u ogolow naftaada inay dhacdo haddana ay kacdo sababtoo ah waayo aragnimadu waxa ay ka timaadaa dhibaatada qormadanya waxaan soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa xubinta bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye socodsiihiin istar iyo ifraax oo nala socodsiinayay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada qaybihii dambe barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane markay quwadareeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaaro bay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene eh. degaanadana qiiqkama kaxeen aad u qaab darane eh. dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne eh. iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma gar qaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarriban iyo qawaariij e. eh qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaa warorta khawaariij macnaheedu ma dadkeed qalata war axmedo miyaadan maqal fariji waa qushkaaye qadarin iyo qiimo male wanaag lagu qaato male ka qusta walaalayaal waxaa kaloo la yidhi khawaarij qabiil male haddaad qole u moodeen mana lahan qaraabiyo dadyowqaasa oo xigee sodoh kama qajilayaan xigtana uma qalleeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yabo hantulkood qaan hadduu galo waar waxaa kaloo la yidhi shabab yaho wareersane warliida walle warliidina shabab yaho warliidina war waxaad ka tagtay waxaad qalad samaysteen waa laysku haystaa ummadaad warjaafteen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxaad kaloo tagtay intaad qarax ku layseen waa laysku haystaa intaad qorta goyseen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxay qalad sameeyeen hadday qaan ku tahay weyne khilaaf kama jiro maalin waa loo qabsanaya warees wareerinine qaata qaata qaata qaata qalabka hubkiinna u qaata oo qawaarij dhammaan qoorta wadagooya war kalemaanay war ma haysaane odayaashii khawaarijtu markay dadka laayaan shacabka la laayay ku diga jiray oo weliba maalmihii u dambeeyey weyn loo hadal hayay qayb ka mida ah ayaa isa soo dhiibay haye tugta tawba iyo ereena hayehee roog miyaa isa soo dhiibay hayaay war macalidheeraya kaba ku tukadaa isa soo dhiibay warbow malaha waa karataay war haba isa soo dhiibeene ma tawxiidka ma loo qabtay war nimanka odayaasha waxay sameeyeen wax la ilmaami kara maaha war kalemaanay weligiinba warka waad la waalan jirteene anigu amiirra idiinma sheegine odayaal beeneedyada isa soo dhiibay waxaa lagu kala magacaabaa cali maqane iyo axmed cali gadaf waxayna dowladdu sheegtay inay ahaayeen odayaal aad ula shaqeeya al-shabaab si weynna ugu dhow waxayna isku soo dhiibeen ciidamada jooga gobolka galgaduud war kalamaanay nin weynoo odayoo al-shabaab u dagaalan aqligiisa ka keenay imaankiisu yara war odayaasha maqanayaalkooya nahe maqanayaalkooya nahaye yeereena war oday baad ka hadlee cadow weeye ibliisku aqligii iyo aqoontaba inqilaab ku sameeye taa miyaadan ogeyn war kalamaanay ayagoo odayaala qolyaana aan arxamayn al-shabaab adeegoo ummadaada argoof aqli maahan kolleeya sidee loo aqbalaa aryaadhaha xabad idinkoon isdaalin qaadha qalabka hubkiinna u qaadha ee khawaarij dhammaan qoorta wadagooya warkalamaanay war mahaysaane madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo shir bay dhaba ka dhacdo xildhibaanada federaalka ee laga soo doorto koonfur galbeed kula hadlaya wuxuu yidhi shabaab inaan fiirinana laga rabaa miyuu yidhi war shabaabku waa kala daran yahe kuwa deegaanadeenna ka soo jeedaa ugu doqonsan miyuu mar kale ku celiyey waraaba hadlee lafta gareen goojacadda muxuu ka yidhi war madaxweyneba waxaan u noqday inaan xildhibaanada soo xulo adinka idinsoo saaray iyo qofkaan rabo miyuu mar kale ku celiyey warbooma wuxuu yidhi al-shabaab unug dhammaytiyabeerki weelo warwarkii waa ku dhex waalateene madaxweyne lafta garan xildhibaanada wuxuu ku yidhi shaqo aad u badanaa noo taalla dagaalka al-shabaab lawala jiro abaabulkiisa wejigiisa saddexaada kowna ah ayahe wejiga lamaadna shima u dhammaada waxaa kaloo nalaka rabaa uu yidhi dastuurka wax kabedelkiisa iyo dhamma dhammaystirkiisa inaan qayb ka qaadanno waana inaad iska daysaan waxyaabaha kutiri kuteenta oo laysla dhex marayo dal iyo dad midna anfacayn war xildhibaan daahir amiin jeesow idaacadda kulmiye waraysi siiyana wuxuu yidhi kalfadhiga baarlamaanka bisha shan iyo furmaya ajandaha ugu horreeya waa wax ka beddelka dastuurka waana shaqo baarlamaanka u taallo cid is hortaagi kartaa ma jirto wuxuuna xildhibaan jeesow intaa sii raaciyey madaxweyne xasan shiikhoo marna la hadlay wuxuu yidhi wixii beesha caalamka xaggeeda ku xirraa waa soo dhammaynay annaga laba arrimoodaa dhinaceenna soo jirta waana xoraynta khawaariijta iyo wax kabeddelka dastuurka waar wallaweynaya ixtiraafka somalilan kalfadhigan ma looga hadli doonaa war hadda kalemaanay war ma haysaaniine buntland nabadgelya ka jidha janaal shimcaalo hadleyna wuxuu yidhi nabaddaannu qaadannay iyo in miiska la isugu yimaado la wada hadlo hadda buntland awalba waa ogeedeen iyada arrimeeda xallisan jirtee waxaan dhihi lahaa nabaddu waa geed hadhweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah naflaha gogol bay u tahay garadlaawaha khaldaba gadaal bay u nabsidaaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryadhaha samigae cabdullana waxa uu yidhi ow amba waa dagaal dawa maa loo heelaa daadow idoorta amba waa dagaal dawa maa loo heelaa daadow war bashiirka dayda buntland antigaley war mahaayo deegaana laas aanood hoos kooyeeyan oo bug bugdharkeen iyoonay meegaag lishal eraw dagaalkii hiraabti madilahkaa'i ka bilaawda ilaa hada bugbagdiisa weeroo hayte hadda gasaaro lamadii dhina eba jira somalilan iyoonay s s war dagaal khawaariija mudane dadka soomaaliyeed oo meelaha kale isku dilaya waxaan odhan lahaa adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u leysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wada yaale marka qaadirooba horiyey kibir ka qaadaane cir markuu qayoodaba horaa dhiigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex dhan markuu qaboobaba dhanbaa qaax ka baxayaaye cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa oo wax qaab darane dhulku waydin qaadaa haddaad igu qancaysaane haddaad qoor iyo xeraleediin qayrku wada jooga inaad qooryo xera leedihiin qayrku wadaa jooga ou yidhi anna waxaan dhihi lahay qaadha qalabka hubkiinna u qaadha oo qawaarij dhammaan qoorta wada gooya fariimahaas iyo xubintii kalamaan ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa botaano idinleh nabadgelyo